waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa waballi sadaa almafcuulu fiihi ayaan soo gaarnay wlmafcuulu fiihi wlmafcuulu fiihidu waxay ku cadfan tahay almafcuulu bihi wlmafcuulu lmuطlaqu wacalaykum salam waraxmat اllah wlmafcuulu lahu wlmafcuulu fiihi waa isku xiran yihiinoo saasay iskugu cadfan yihiin ilaa shanay ahaayeene wlmafcuulu fiihi mafcuulu fiihigi weeye wa huwa mafcuulu fiihigu maa isim weeye isimkaasoo sullida la salliday calayhi isimka korkiisa caamilun caamil lagu salliday caamilaa lagu diray waa lagu salliday waxaa loola jeedaa waa lagu nasbiyey caamilkaasaa ku camal falay oo nasbiyaya loola jeeda waa lagu saliday walmafcuulu fiihi mafcuulu fiihigii weeye wa huwa mafcuulu fiihigu maa isim weeye isimkaasoo sullida la salliday oo lagu diray caleyhi korkiisa caamilun caamil caamila ku camal falo nasbina calaa macnaa fii fii macnaheedaana lagula salliday oo fii macnaheediyaa laga faa'iidaa weye Ah, bimacnaa fiil a laga fahmaa oo caamilku isimkuu ku dhex dhacay weeye dhexdiisuu ku dhacay intaas mafcuulyaalkii kaleo dhan waa uga duwany waa uga duwanye oo mafcuulu eh, mafcuulu bihiga waa ku dul dhacay ahayd ee dhexdiisu ku dhacay ma ahayn mafcuulu mutlaqana waxa weeyaan mafcuulu mutlaqu waaba caynulficli ficilka nafsu nafsulficli wey wixii qofku sameeyey darabtu waan garaacay darban garaacid wixii aad samayd waxay ahayd darbi soo maaha mudluqu waa nafsu lficliba ah, waa caynu lficli wixii aad samayday wey wax kale maaha ah, ficilkaagii cayntiis wey mafcuul bihigu mafcuul mudlaqu waxaa lahdaa qara'tu qur'aana akrin aan akriyo ah, wixii aad samayd sawr akrin maahayn mafcuul mudluqu waa caynu lficli waa waxaad samayday qataltu kaafir aad leedahay qataltu qatligu waa maxay waa ficilki aad samaydo qatliga ahaa marka waa cayn ficli waa nafs ficli mafcuul mulaqu wixii aad samayday nafsuhu waay mafcuul mulaqu mafcuulu liajlihina waa sababki aad ficilka u samayday ee waxaad samayday maba ahanba mafcuul wax la sameeyey maba ahanba ee waa sababtaad ficilka u samayday kanuna waa maxay mafcuulu fiihi waa ficilka dhexdiisa meeshuu ku dhex dhacay waay zamanki uu ku dhex ama zamankii uu ficilku ku dhex dhacay wey wa huwa mafcuulu fiigu ma isim weeye isimkaasoo sullida la salliday calayhi isimka korkiisa caamilun caamil lagu salliday waa lagu salliday waxaa loola jeedaa waa uu ku camal falo asagaa nasbiyey calaa macnaa fi fi macnaheeda lagula salliday calaa macnaa fi waxaa loola jeedaa ficilkan ayaa isimka dhexdiisa ku dhaca waa makaan uu ku dhex dhaca ama waa waqti uu dhexda uga dhaca oo min ismi oo min ismi zamaanin ah maagaas maagaas caamilka lagu salliday oo min ismi zamaanin ah ismu zamaan wadalika mihaalkii ka sumtu waan soomay yowma alkhamiisi maalin khamiisa fiir haddeen ficilka aad sameedoo siyaamka halkuu ku dhex dhacay fil filyowm maalinka dhexbartankiisu ku dhacay maalinka xaggana kama xigo hal daqiiqa xagga kama xigto hal daqiiqana xagga kama xigo maxaa yeele maba ansaxayo waxa labada dhinac ka xiga waa habeen habeena labada dhinac ka xiga walaa yasixu sawmu fi lleil marka xaggana kama xigo xaggana kama xigo soonkaagu maalinka dhexdiisuu ku jiraa oo uu ku koobay oo min ismi zamaanin ah maagu wadalika mihaalkay kaa sumtu waan soomay yowma alkhamiisi khamiista maalinteedii maalinkaas dhexdeedaan soomay ah, wuxuu kugu miaalina mukhtaska darfu zamaanku wuxuu u qaybsamaa mukhtas mubham macduud saddex miaalo marka kaa siinaa mukhtaskii kanaa kamida yowma alkhamiis ila waa kan la idaafeeyey wuxuu hadha asaga kuu sheegi doon kudheta walmukhtasu maa yaqacu jawaaban limata sumtu waan soomay aad tidhi markaasaa lagu yihi mata goomaad soomtay markaasaa tihi yowma alkhamiis walmukhtasu maa yaqacu jawaaban limata uu ku leeyay awxiinan awxiinan maxuu kugu misaalinaya mubhamkii ah, mubhamkii ah, mubham waa wax qarsoon mogta xiinan wakti aata ah, wakti un baan soomay oo usbuucan aan soomay usbuucan muxuu kugu misaaliyay macduudkii maa yaqacu jawaaban likam uu ku leeyay walmacduudu maa yaqacu jawaaban likam suntu waan soomay aad tiri markaasaa la yidhi kam markaasaa tiri usbuucan hal usbuucan soomana maa saddexdoodii saddexda misaalku ugu ishaara saddexdii uu ka koobnaa darfu zamaanka darfu zamaanku saddexuu ka koobayn saddexdaba darfnimaa lagu nasbi karaa muqtas mubham iyo macduud aw ismi makaanin ah dhe min ismi zamaani ah aw ismi makaanin ah maagu maagaas wuxuu noqon kara ismu zamaan ama wuxuu noqon karaa ismu makaan ismu makaankaasoo mubhamin oo la qariyay asaga mubhamka kaliyaha lagu nasbi karaa ha iyo waxa weeyaan kelimad kale uu kuu sheegi doono hmm. waa yahay o is ismakaanka isaga dhammaantiis darafnimo laguma wada nasbi karo bacdi ka mid a ah. aw ismi makaanin ah maagaas ismu makaan ismakaankoo mubhamin la qariyey wa huwa ismu makaankii aljihaatu jihooyinkii weeye jihooyinkii asitu oo lixda ahaayeen wadalika mithaalkii kal amaami horay oo kale weeye lixdiyaa lagu tusaa jihooyinka lixa ee asmaada jihooyinka loo isticmaalay lix maaha waa ka badan yihi asmaadu waa badanta wadaalika mithaalkii kal amaami horay dhe waalfawqi kor dhe walyamiini midig dhe waa cagsihina alaaada cagsigood dhe ha amaama maxaa cagsi u ah waraa fawqa maxaa cagsi u ah taxt yamiin maxaa cagsi u ah shimaal wa wacagsihina aada leedahay wadalika mihalkii kalamaami amaam ooye walfaw aman horay walfawqi kor walyamiini midig iyo wa cagsihina cagsi halaaa halaatadaas cagsigood biljari uu ku yidhi sajaacib xataa ku iraab sida dad ibtidaa-iyaa joogo gaarin ayagu inay iraabtaan ee wacagsiina qof walba iska fahma in la hoos dhigaayo wax kale ku banaanay iyo wa cagsina alaatadaas cagsigood marka amaama horay maxaa cagsi ah waraa fawqa maxaa cagsi ah tax yamiin maxaa cagsi ah shimaal iyo wa naxwihinna wa naxwihinna wa naxwuhunana waa banaanta labaduba kuu banaan uu ku yihi wa naxwuhuna birafci cadfan cala aljihaad oo waxaa leedahay aljihaatu jihooyinkii jihooyinkii asitu oo lixda ahaa iyo wa naxwuhuna wixii lamid ah fii shidat libhaami walixtiyaaji ilalbayaani kala mid ah wixii lamid ah oo kala mid ah fii shidat libhaami isagaa ku dhihi doona shaarixa wixii kala mid ah xagga qarsoonaashada darnaanteeda wixii kala mid ah iyo wa naxwuhuna waa dhihi kartaa oo inaad ka godato birafci cadfan cala ljihaad ey wa wyajuusu jaru bilcafi calaa amaami kalamaami walfawqi walyamiini wanaxwihina na waa dhihi kartaa wanaxwihina iyo madkuuraadtaas wiii lamid ah wixii lamid ah wadalika mithaalkiina ka cinda oo kale weeye cinda weligeed laa takunu ilaa mansuuran laa taqacu ilaa mansuuratan cala darfiyati aw makfudatan bimin weligeed intaas waxanayn ma noqoto weligeed intaas waxanayn wayajuusu jaru bilcafi waxaad tidhahdaa ka cinda laa taqacu ilaa mansuubatan cala darfiyati ow makfuudatan bimin saas wey weligeed waa mansuuba cala darfiya ow amase makfuudatan bimin aada leedahay wadalika mithaalkii ka cinda oo kale weeye cinda cinda waladaa oo kale weeye waa luqatun fi ladun ladun luqooyinkeeda luqa ka mida wey wlmaqaadiiru iyo maqaadiirti weye wlmaqaadiiru wahuwa aljihaatu waajooyinka asitu lixda ahaye kal amaami waalfawqi walyamiini wa cagsihina wa naxwuhuna iyo wixii lamid ah wadalika mihaalkii kacinda iyo welada oo kale weeye iyo walmaqaadiiru maqaadiirtii weeye maqaadiiru dheh oo aljihaatu ku cadaf walmaqaadiiru waxyaalaha wax lagu qadaro wey waxyaalaha wax lagu qadaro wadalika mihaalkii kalfarsaqi farsaq oo kale weeye hal farsaq saddex mayl iyo wamaa kii weeye siiqa la dhalaaliyey min masderi min masderi caamilihi caamilkiisa masderkiisa laga dhalaaliyey darfu makaan oo caamilkiisa masderkiisa laga dhalaaliyey oo asaga iyo caamilkiisu isku masder yihiin waa darfu makaan asaga iyo isku masder laga keenay isku masder wey darfu makaankan iyo caamilka nasbina hal masdera laga soo wada qaata wadalika miaalkii ka qacadtu waan fariistoo kale maqcada zaydin maqcad hadda waa darfu makaan caamirkiisuna waa qacadda qacadde iyo maqcad qucuud a laga wada keenay labadooda waa isku masder iyo wamaa shay weeye siiqa laga dhalaaliyey min masderi caamili caamilkiisa masderkiisa wadalika miaalkii ka qacadtu waan fariistoo kale weeye maqcada zaydin zayd makaanu fariisashadiisa a alraabicu midka afreeya raabicaasoo min almafcuulaati mafcuulyaalka ka mid ahaaday almafcuulu fiihi weeye wa huwa mafcuulu fiihigu tasmiyada waa tasmiya kuufiya mafcuulu fiihi darafna waa tasmiya basriya basriyiinta ay yidhaahdaan daraf alraabicu midka afreeya raabicaasoo min almafcuulaati mafcuulyaalka ka mid ahaaday almafcuulu fiihi weeye wa huwa mafcuulu fiihigu almusamaa waa midka lagu magacaabo darfan whuwa mafcuulu fiigu kulu smi zamaanin ismu zamaan dhammaantiis weeye ow makaanin ow makaanin ow kulu smi makaanin ismu makaan dhammaantiis weeye isimkaasoo sullida lagu saliday caleyhi korkiisa caamilun caamil lagu saliday waa lagu saliday waa nasmina way waa ku camal fala calaa macnaa fii fii macnaheedaana lagula saliday fii macnaheeda macnaheeda a lagula saliday oo caamilkaa ku dhex dhaca makaankaas ama zamankaas wahuwa mafcuulu fiihigu kullu smi zamaanin ismu zamaan dhammaantiis weeye ow makaanin ow kullu smi makaanin ismu makaan dhammaantiis weeye isimkaasoo sullida lagu salliday caleyhi korkiisa caamilun caamil calaa macnafiina lagula salliday wadalika mihaalka ka qawlika waa inaad tidhaahoo kale sumtu waa sooma yowma alkhamiisi hadda waxa weeyaan yowmadaas a ismu ismu zamaanin ah waxaana lagu salliday caamilka sumtu ah saamadaasaa lagu salliday calaa macnaasiya lagula salido soomku yoomka dhexdiisu ku jira wajalastu waan fariistay ka hortaada jalastu waan fariistay ka hortaadaan fariistay amaama waa ismu makaanin sullida calayhi caamilun waa jalasada bimacnaa fiya lagula salido juluuska makaanka dhexdiisa ku dhacay wa culima waxaa la ogaaday mimaa kii xaggiisana laga ogaaday dakartu aan soo sheegay annahu shaniye laysa min aduruufi darafyaalkii waxaan ka mid ahaanin yowman iyo waxayfu aan ka mid ahaanin yoomkaas iyo xayfadaho min qowlihi ilaahay qowlkiisa xaggiisa ka ahaadeen yoomkaas iyo xayfadaasoo min qowlihi ilaahay qowlkiisa xaggeeda ka ahaadeen tacaalaa ilaa waa sarreeya ilaah uu yidhi innaa nakhaafu dadkii baariyaalkahayaa waxay yidhaahdeen innaa anagu nakhaafu waxaan ka baqaynaa min rabbinaa xagga rabbigeen xaalo uu ka ahaaday yowman aan ka baqaynaa yoomkaasoo cabuusan weji tuba yoomkaasoo qandariiran daran oo shadiid ah annagu maalinkaasaan ka baqaynaa wa culima waxaa laga ogaaday mimaa kii xaggiisa dakertu aan soo sheegay oo ah sullida calayhi caamilun calaa macnaa fi waa taas wey hmm waa in caamil lagu sallido caamilkuna calaa macnaa fi uu noqdo saas hadalkaas xaggiisa waxaan ka ogaanayna annahu shaaniye laysa min aduruufi darafyaalka inuusan ka mid ahaanin yowman hmm, laysa min aduruufi inaysan ka mid ahaanin yowman hmm. iyo waxaythu inaysan ka mid ahaanin hay maana yowman maanta xay exraaban tahay tarkiibkaas hadda aan laqbeeyey allah anahu shaniya laysa min ahuruufi arafyaashay inaysan kamid ahaanin yawman waa rafcisantah ogow yawman waa rafcisanta isimkii laysa iyo waxayu aan kamid ahaanin yawman yowmkaasiyo xayuhaasoo min qowlihi ilahay qowlkiisa xaggiisa ka ahaadeen tacaala ilah waa sareeyaa ilaa uu yidhi inaa anagu baariyaalka ilahay ka warramayo dadkia lama noqday faajiriin iyo baariyaal suurat linsaan markaasa baariyaalki waxay idhahdeen inaa anagu nakhaafu waa cabsanaynaa min rabbinaa xagga rabbigan xaala uu ka ahado rabbi keeni doono yowmanaan ka cabsayna u fiirso dadka baariyaalkaa cabsidoodu ma yoomkaas dhexdiisa dheceho aakhiray cabso doonaan miya mase hadday cabsaayaanoo maalinka daatadiisayba ka cabsanayaan ha ka cabsaayaan wey ee maaha maalinkaas cabso doonaan alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa maxzan xagga maba ku cabsaayaan halkaanay ku cabsaayaan cabsidu yoomka lagu sheeg waa yowm qiyaama marka dadka baariyaalka cabsidoodu hadday dhici ee maalinka dhexdiisa dhicime marka bimacnaa fi male cabsidu maalinkaas dhexdiisa ku dhicime ee nafsul yowmay ka cabsanayaan qiyaamahay ka baqaayaan qiyaamahay ka baqaayaan qiyaamahay ka baqaayan marka bimacnaa fiidiyaa la waaye khawfkiiaan maalinka dhexdiisa dhacayn hadduuba dhacaaba ee maalinkay ka baqaayaan maalinka ka baqaayan yowmanaan ka ba yowmanaan ka baqayna ha yidhaahdeen yoomkoo cabuusa weji tuba macnaha dadka dhexdiisa weji tuba qofku markuu faraxsan yahay weji waa bashaar markuu markuu cabsana murugana weji waa isku soo kaduudban soo maa meeshaan oo maqaarka wejiga waa isku soo dhawaana iyadna marka maalinkaas dadka murugada haysata ay wada weji tubayaan ee maalinka laftigiisa weji tuba maan waa mubaalaqo dadka ku dhex jira say weji tubayaana asaga laga dhigay maalin weji tubay maalin wejiga saas iskugu soo kaduuda weji kaduud dadkiyaa wejiga kaduuda murugada hayda darteed nacuudu bilah yoomkaasoo qandariiran ee shadiidan adag weeye iyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisa xaggiisa ka ahaadeen yowmka iyo xayfudu waxay ka kala ahaadeen min qowlihi tacaala iyo wa qowlihi ilahay qowlkiisa tacala ila waa sarreeya allaahu allah aclamu wuxuu og yahay xayfu makaanka daatadiisuu og yahay yajcalu uu yeelaya risaalatahu risaaladiisa ilahay markuu waxyiga soo dejina oo u dadkan doonayo qof inuu ka doorto ilaahi weynaa makaanka u bada makaanka risaalada u suubada ee ay ku sugan tahay dahaarada iyo fadliga iyo salaaxiyada ilahi waa yaqaan waa nebi maxamed sala allahu alay slam saas darteedu risaaladii nebi maxamed u dul saaray oo ula soo diray maxaa yeele ilaahi waa yaqaan marka fiiri haddeer allaahu allah aclamu e yaclamu waa oge ismu tafdiilkama isagu ma nasbi mafculu bihi sida ijmaac ayba yidhaahdeenba sida alusiga culamo kale bay soo naqliyeen ijmaac ay yidhahdeen lakin khilaaf laga waayo nawo ijmac naxwo war un baa ku jira badanaaba laakiin sida un culummada jamaahiirtu ay mareen ijmaacna lagu soo naqliyey oo ijmaaca lagu sheego ismu tafdiil mafcuul bihi ma nasbiso ah. aclamudaan marka ma nasbi karto xayta ficil ay fasiraydo yaclamu ah kaasaa nasbina ah, ficil oo yaclamu ah ayaa nasbina marka fiiri xayudaas waa ismu makaan caamilaa lagu saliday caamilkiina waa nasbi wa maca dalika darfu makaan maaha darfu makaan maaha maxaa dhacay wuxuu ahaa waayey cilmiga ilaahay ma makaankaas dhexdiisu ku sugan yahi kuma sugna cilmiga ilahay baatadiisu ku sugan yahi laakiin wuu ku tacalluqah waa uu og yahay wey makaankan ma ahan makaankaas alle wax ku ogaana ee alle mar walba wax ogi hore wuxuu ogaa hadda ogy dibuu ka ogaa doona cilmiga ilahay daatadiisu ku dhex sugay ee makaanka dhexdiisa dhici ma ah. laakiin waa ku tacalluqaho ilahay makaankan waa og yahay wa maaha makaanka dhexdiisa wax ku ogaana ma ah, makaanka dhexdiisa uu alla wax ku ogaana maaha alla wax waa og yahay mar walba makaankaanu yaqaan a laga hadla haddee allahu ilaah aclamu e yaclamu waa og yahay xayu makaanu og yahay yajcalu uu yeelay risaalatahu risaaladiisa maxay u noqon diideen labadaanu darfu makaan bimacnaa fidiya la waayo fa inahumaa yowmka iyo xayu wa in kaanaa walow kaanaa haba ahaadeen zamaanan zamaan iyo wa makaanan makaan oo yowmana waa zamaan xayuna waa makaan laakinahumaa yowmka iyo xayu laysaa ma ahaanin calaa macnaafi macnaafi ma ahaanin wa inamaa wax kale maahan almuraadu shayga loo muraada oo loo jeedaa inamaa wax kalimaan almuraadu kan loo jeedaa annahum dadka baariyaalkaa yakhaafuuna waxay ka baqayaan nafsal yowm maalinka naftiisay ka baqaayaan waa saas ee maalinka dhexdiisay baqaayaan maaha nafsal yowmay ka baqaayaan aayadda kalena wa ana allaha allah tacaalaa wuu sarreeyaahe yaclamu wuxuu og yahay nafsal makaan makaanka naftiisuu og yahay makaanka almustaxiqi ee mudan liwadci risaalati risaalada in la dhigo fiihi makaanka dhexdiisa lima fiihi min adahaarati wاlfadli wاsalaaxiyati lilirsaal waxa makaankaas ku sugan ee dahaarada ah ee fadiilada ah ee usuubanaashada in la diro ah ee daacadnimada ah ilaahay makaankaas daatadiisu ogyahay nabi maxamed ayna noqon marka asaga saasa alla u doorto markaad leedihiin annaga maanala siiyo waxa la siiyey oo kale ee idinka ilaahi wayna ogya inaadan daahir ahayn ood marka ilaahay waa yaqaan makaanka risaaladiisa u bado waa yaqaan ilaahay falihaadaa sidaas darteed inaysan waxa weeyaan bimacnaa fi ahayn darteed walihaadaa waxa weeyaan walicadami walicadami macnaa fi macnaa fiida weynta la waayay darteed waliha falihaadaa ey walicadami macnaa fi macnaa weynta la waayay darteed ucriba waa la icraabay kullun mid kasta kulligaasoo minhumaa yowmka iyo xayfu ka mid ah mafcuulan bihi xaal uu yahay yaa la icraabay mafcuulu bihi wey xayfuna waa mafcuulu bihi yowmkuna waa mafcuulu bihi labadu waa mafcuulu bihi wey labaduba waa mafcuulu bihi wey labaduba waa mafcuulu bihi marka labadoodii mid walba caamilka nasbiyu kuu sheega midka hore may hal miduu kuu sheegay xayuka yoomka waa katimi xayl qof laba iska arka iyo khaafuna inay nasbaydo laakiin xayuda caamilka nasbiyi aawey uu kuu sheega wa caamilu xayu xayu caamilkeedu ficlun ficil weeye ficilkoo muqadarun oo la qadaray muqadarkaasoo dalla uu tusay calayhi muqadarka korkiisa axlam waa ficil la qadarayo oo aclam u tusaa nactu nacti jaa-is cinda siba way hedhe sakata can naasiri yowma liduhuurihi anahu yakhaafuna waa uu ka aamusuri yowman waxa nasbina xayla iska muuqdaa qof kastoo ibtidaa yahay iska garana looma baahna in farta lagu fiiqo laakiin xayu in farta lagu fiiqu rabaa maxaa yaele aclama inay nasbaydu mooda qofka ibtidaa'iga aclamana waa ismu tafdiil mafcuul ma qadato biitifaaqi nuxaas kamaa zacama bacdu nuxaas waa itifaaqayba ku sheegeen nuxaadda gabad lakin khilaaf lagama waayo wadaad khilaafay sheegeen mar daba oo anusigu wadaadu soo raraa khilaafay wa caamilu xayu xayu caamilkeedu ficlun ficil weeye ficilkaasoo muqadarun oo la qadaray muqadarkaasoo dalla uu tusay calayhi muqadarka korkiisa aclamu ee yaclamu alla waa ogyahay xayu meel yajcalu uu yeelaayo risaalatahu risaaladiisa wa anahu shaniye laysa minhumaa min darfi zamani wa darfi lmakaani waxaan kamid ahayn waanahu shaniye laysa minhumaa min darfi zamani wa darfi lmakaani waxaan kamid ahayn ayadda noqoshee naxw an tankixuhuna an tankixuhunadaas an tankixuhunada bimacnaa fi wey laakiin haddana darfu zamaan iyo darfu makaan midna ma aha min qowlihi ilaahay qowlkiisa xaala uu ka ahaaday an tankixuhunadaasu tacaala ilaa waa oo watarqabuuna aad jeceshihiin dhe marka aad jeceshihiin midda ah w middan xawaan loo dariishana watarqabuuna an tankixuna aad necabtihin laga dhigi karaa oo cana lasoo qadaraa aad jeceshihiin waa laga macnayn karaanoo fi a lasoo qadaraa aayaddana labadaba aayadda labadaba cayshaba ku fasirtay oo labadaba aayadda waa lagu fasiri karaa midda naxwahaanta loo dariishaa maanta halkan waa weeyaan waa raqibada marka jacayl laga dhigo waa marka aan idhahno fi a ka dambayda haddaan idhahno can a ka dambayda markaas daliil noo noqo ilaa meeshan labadu waa banaan yihiin in la idhaha can a ka dambayda iyo in la idhaha fi a ka dambayda labadi waa banaan yihin labadaas tafsiir midkan deliishayna waa midka fiidu ka dambaydo midka fiidu ka dambaydo kaasaan anagu deliishayna oo watarkabuuna aad jeceshiin an tankixuuna fi an tankixuuna ey fi nikaaxi inaad jeceshiin bimacnaa fi soo ma an tankixuhuna ey fi nikaaxina aad jeceshiin marka fili bimacnaa fili meesha waa ku jirtaa laakiin haddee zamaan iyo makaan midna maahan waa nikaax lafdu nikaax waa ma ahan zamaan iyo makaan midna maahan ismu makaanna maahan ismu zamaanna maahan oo watarqabuuna aad an tankixuuna fi an tankixuuna ey fi nikaaxina aad jeceshihiin an tankixuuna xuu noqon waayey marka ah, liannahuna laga xalaynaa laysa minhuma liannahu an tankixuhunidii wain kaana haba ahaado calaa macnaa fii laakinahu an tankixuhunadii laysa zamaanan inuusan ahayn walaa makaanna uusan ahayn uu uga mid noqon waayey dheh oo layse ku tacalluj liannahu an tankixuhunadii wain kaana walow kaana haba ahaado calaa macnaa fii laakinahu an tankixuhunadii laysa zamaanan inuusan zamaan ahayn walaa makaanan makaanna uusan ahayn darteed uu uga mid noqon waayo darfu zaman iyo darf makaan saasuusan uga mid ahayn waclam ogow waclam ogow allah ku ogeysiiye ana jamiica alasmaai ana jamiica asmaai zamaani dhe ana jamiica asmaai zamaani asmaau zamaan dhammaantood taqbalu waa aqbale annasba kordhiga cala dafiyati lagu kordhigo waa aqbale asmaau zamaan oo dhan wa ay aqbaleen in darafnimo lagu nasbiyo wa ay aqbaleen wa ay aqbaleen waclam ogow ana jamiica asmaai zamaani asmaa-u zamaan dhammaantood taqbalo waxay aqbaleen annasba kordhig cala dafiyati darafnimo lagu nasbiyo walaa farqa wax farqiya ma ahaanin fii dalika fii qabuuliyati nasbi nasbaha aqbalidiisa wax farqiya kuma jiro walaa farqa wax farqiya kuma sugnaan fii dalika ay fii qabuuliyati nasbi nasbaha aqbalidiisa bayna almuqtasi muqtaskii muqtaskaasoo minhaa asmaau zamaanka ka mid ahaaday iyo wlmaxduudi iyo walmacduudi maxduudkii iyo walmubhami mubhamkii dhexdooda wax farqiya ma ahaanin walaa farqa wax farqiya fii dalika fii qabuuliyati nasbi ma ahaanin bayna almuqtasi muqtaskii muqtaskoo minhaa asmaau zamaan ka mid ahaaday iyo walmacduudi macduudkii macduudkoo minhaa asmaau zamaan ka mid ahaaday iyo walmubhami mubhamkii wax farqii dhexdooda ma ahaanin xaal loola jeedaa muqtas macduud iyo mubham xaal loola jeedaa wuxuu ku yidhi wanacni waxaan ula jeednaa almuqtasa muqtas waxaan ula jeednaa ma shay shaygaasoo yaqacu dhacaaya huwa maagu jawaaban xaal uu yahay jawaab limata mata lagu loo jawaabo jawaabin jawaab yahay jawaabkaasoo limata usugnaaday iska dhe darf mata usugnaaday wixii mataa jawaab u noqon karaa aa la muqtas wadalika mithaalka ka yawm alkhamiis oo kale wey sumtuati mataa aa lagu yii kaasaa tii yawm alkhamiis yaan soo wa bilmaduudi wa nacni waxaan ula jeednaa eh, eh. waxaad tidhaahdaa waa nacni waxaan ula jeednaa bilmaxduudi maxduudna waxaan ula jeednaa maa shay aan ula jeednaa yaqaacu dhacaya huwa maagii jawaaban xaale uu yahay jawaab kolle kam u sugnaaday wixii kam jawaab u noqon karana macduud aa la yidhahdaa macduud aa la yidhahdaa wadaalika mithaalkii kal usbuuci waa usbuuc washahri ilaa waa tiro sooma jeedid washahri bil walxawli sanad wa bilmubhami waa nacni waxaan ula jeednaa bilmubhami mubhamna maa shay maagaasoo laa yaqacu aan dhacayn huwa maagu jawaaban xaal uu yahay jawaab jawaab kulli shay shay u sugnaaday shaygoo minhumaa min kam iyo mataa ah, mataa iyo kam shay ka mid wadaalika mihaalkii kaalxiini waqti oo kale wa ah, hadda xiin mataa jawaab ma u noqon karaa waxaa tihi sumtu waan soomay waa soomay haddaad tihi waa layska ogyaho waa caddahay soonkaagu waqti inuu ku dhex dhacay oo wakti inaad soontay waaba la iska ogi laakiin waktigii kan goormuu ahaa ah, imisuusa la eka markaasaa lagu yihi mataa sumta markaasaa tiri xiina wax aad soo kulida lama arkaa lagu leeyay maxaa yeele sumtu markay afkaa ka soo baxdaa la hubsada inaad xiina soontay wakti waala soontay marka waqti inaad soontay lagu weydiimaayee goormuu ahaa imisuusa la eka ah, goormuu ahaa laga rabaa Ah. inuu ila aad soontay wakti marba haddaad tii waa soomay soonku waktigu ku dhex dhaca ah, maba dhici karo soon aan wakti ku mar haddaad soontay inaad waqti soontay waa la ogi laakiin waktiga goormu ahaa mata ma shalay aha mase daran mise jawaab xiin uma noqon karo walwaqti oo kale fiiri hadda fiiri kamna uma noqon karo waxaa la yidhi sumtu aad tiri markaasaa la yidhi kam meeqa markaasaa tiri xiinan waqti ee waqti inaad waa laogi waqtigu inuu leegyaalyi kamtu waxay rabtaa cadaday rabtaa jawaab ma noqon karo waalwaqti wa kal waqti waqtigaa saas sumtu aad tiri markaasaa la yidhi mata goormo kaasaa tiri waqti ee eh, waqtinaa sumtu lagdi waqti goormo ahaya lagu yidhi a jawaab ma noqon karo sumtu aad tiri markaasaa lagu yidhi kam meeqa maalmood markaasaa tiri waqti waqtigaan soom waxaa lagu yidhi waxba aada sheegi wax aad soo kordhiday lama arko sumtudiyaa laga fahmi waqti inaad soomto ee eh, waqtabka cadadkiisaa lagaa rabaa cadadkiisa shahran shahrayn xawlan waxaasaa lagaa rabay yowma yowmeyn saasaa lagaa rabay saas u qaybiye maxamed muxidiin cabdilxamiid si ka fiican aan hayaa u leeyahy in sidaas loo qaybiyo fiirihe khayrun waxaa ka qayr badan min haadaa taqsiimkan waa isagu qaybiyey an naquula laka inaan kugu nidhaahno ayuha daalib almubhamu mubham min azamaani xaalu ka mid yahay maa shay wey dalla tusay calaa miqdaarin qadar qadarkoo min azamaani zamanka ka mid a qadarkoo kayri mucayanin aan mucayan ahayn xiina waqti ha waqti tii muayan maa zaman waa tusa laakin muayan maa e laa yucrafu la garama awalu awelkiisa wala aakiru naxw xiinin wa zamaanin wa laxdatin wa saacatin wa lafdu waqtin walmuqtasu muqtas minhu xaalu ka mid ahaaday zamaanka maa isweyda la tusay calaa miqdaarin miqdaar miqdaarkaoo mucayanin oo la cayinay miqdaarkaasoo macluumil awali awelkiisa la yaqaan wal aakhiri aakhirkiisana la yaqaan meel ka bilaaba meel ku dhammaana sida bilaha magacyadooda wsayfi sida xagaaga washitaai sida diraacda hmm. sayf carabtu waxay tiraahdaa waa xagaaga waxay tiraa waqtiga ugu kul annagana waqtiga noogu qabo hmm. waqtiga noogu qabo anagana ayagana waqtiga ugu kul oo lagaba qaxan wadamada gobol ka mid ooba laga qaxaa hmm, laga qaxa soo ma jeedi marka xilliga un waqtigaas annaga waa waqtiga a xagaayuhu noogu da-ayaan uguna qabo wey shitaana waa waqtiga google la sugayo ugu kul annaga ayagana waqtiga ugu qabow qaboobah u dadka dilo ah, qaboobaha wey shitaa la yidhahda shita shita hmm, shita soomaaliya laftooda laakiin aan isku waqti u oqon marka roobka la sugayo guga oo kulaylku khatartaya diraac aan anu u haye yaa kal jidaal haye jidaal laftooda u aqaano qoraxeed qoraxeed waa uga fiican qoraxeed qorax waa jirta uga fiican <laughs> ya ha noocaasa waa kaasa jidaal macnaha la mar kastoon roob jirin wa waa la yidhahda so saas ma waa yahay marka kaasna sidaasuu yidhi wa kullu maa shay dhammaantiis weeye muqtasku khasa gaar noqday min alasminati xaalu ka mid yahay hmm. biwasfin ku kaas noqday ow idaafatin ku khaas noqday aw iqtarana ama la xiriirsada bial oo saas ku khaas noqday macduud waxaa la dhaha walmacduudu muhanan wey ow jamcun wey waxa la tansiya ama la jamciyey ka yowmayni wa ayaamin wa shahrayni wa shuhuurin wahluma jara hmm, labada qayboodba ka faaideyso labada taqsiim adugu int inaad unfahamta ujeedada laga rabaa wa ana asmaa almakaani waclam ogow allaha ku ogeysiiye ana asmaa almakaani waxay ku cadfanta ana jamiica asmaai zamani ana jamiica asmaai zamani halkaas ku cadfanta waclam ogow ana asmaa almakaani asmaa almakaan laa yantasibu ma kor dhigmo minhaa asmaa almakaan xaala uu ka mid yahay calaa darfiyati darafnimo kuma kor dhigmo ilaa ma isi maahane kaana ahaaday mubhama is mubhama keliya aa kor dhigmo ism mubhama kaliya aa kor dhigmo ism mubhama kaliya ha kor dhigmo wax la yaab maxay amal caamilku u nasbi waayey darfu makaankoo dhan sida uu darfu zamaankoo dhan u nasbiyey waxaa la yidhi ficilka dalaalada uu tusaa dalaalada uu zamanka tusaa waa dalaala lafdiya waa dalaalatu tadamun hmm dalaaladiis waa dalaala lafdiya waa dalaalatu tadamun laakiin dalaalada uu tusaa makaan ficilku waa dalaalatu iltizaam waa dalaala oo mafhuum ah ee ma ahan lafdiya hmm. dalaalatu tadamun maxaa la dhihi jira ha u fiirsada dalaalatu tadamun waxaa la ihahdaa dalaalatu lafdi alaa juzi calaa juzi macnaahu macnihii loo dejiyey qayb ka mida markuu tuso dalaalatu tadamun la yhahda waana dalaala lafdiya zaman ficilka meeqa macnuu leey labo xadath iyo zaman soo ma jeedid xadath inuu tusaa waa tadamun zaman inuu tusaana waa tadamun labadooda inuu tusaana waa mudaabaqa soo ma ah. marka fiiri ficilku laba macnaa loo dejiye zaman inuu tuso iyo xadath inuu tuso marka macnihii lafdiga loo dejiye qayb kamida way zamku soo ma jeedi laakiin makaan inuu tusaao waa dalaalatu iltizaam waa kan laazimi waa kan laazimi hadii la ficilaa la sameeyey waxaa laazima ficilku makaan inuu ku dhex dhacay laakiin lafdigan looma deji saas darteeda waa mafhuum waxa weeya waa mafhuumi kamid min dalaalati mafhuumka ee lafdiya mabahanba mafhuumkayba kamid tahay soo ma jeedi sida raajixa saas darteeda fiiri qaama waa istaagay marka la yidhaahdo hal mana lafdiga waxaa laga fahma ficil oo istaagid ah iyo zaman lafdigaa laga fahma laakiin makaan inuu istaagu ku dhex dhacay waxa weya caqliyahaana loo garanaya inaan istaaggu usan hawada iskaga dhicin waa shay ka laazimay ah, waa shay ka laazimay ah, waa shay ka laazimay waa dalaalatu iqtidaar soo ma waa dalaalatu iqtidaar marka waxa weeyaan makaanka tusida uu tusaayo ficilku waa dalaalatu iltizaam marka yaa u dhow marka ficilka inuu tuso zaman iyo makaan inuu tuso waxa u dhow inuu zamanka tuso ilaa zamanku waaba jusu macnahu macnihiisuba qayb ka yahay taasaa waxaa keentay marka inuu meeshuu ku arkaba zaman nasbi karo waa uga dhowi laakiin makaanka ma wada nasbi karo taasaa keentay anahaaso waxa waxaa inii sheegaysa jaacil cuquri liana asal alcawaamili alficlu horta cawaamil asal waxa waa ficil wa dalaalatu ficilka tusidiiso cala zamaani uu tusa aqwa iyadaa ka xoog badan min dalaalati tusidiiso cala lmakaani uu tuso liannahu ficilku yadullu waa tusaa cala zamaani zamaanka tadamunan dalaalatu tadamunu ku tusaa wa cala lmakaanina waa tusaa iltizaaman dalaalatu iltizaamu ku tusaa falamaa kaana dalaalatu markay noqotay cala uu tusaa daciifatan mid taag daran lam yatacadda uma gudbi karo ilaa kulli asmaai makaanka asmaadiisa dhammaantood bal ila lmubhami u gudbay minhuma minhaa xaalu ka mid ah asmaada lianna fi lficli ficilka waxaa ku sugan dalaalatan tusid calayhi uu tusaa fi ljumlati guud ahaan guud ahaan waa u tusaa makaan hmm. wa ila lmuqtasi waa u gudbay alladii kaasoo siiqa laga dhalaaliyay min maadati alcaami liquwati dalaalati waa dalaalada xoogeeda calayhi uu oo laga dhalaaliyey waxaan rabaa fen alayhi cala almuqtasi aladi siiqa min maadat lcaamil xiina idin xaaladaas oo marka maa siiqa min masdari caamilihi waa isku soo dhawaadeen ficilkiiba ujeeda ila isku masdera laga keenay isna waa nasbina wa ana asmaa almakaani waclam ogow ana asmaa almakaani makaanka asmaadiisa laa yantasibu ma kor dhigmo minhaa asmaada xaalu ka mid yahay calaa darfiyati kuma kor dhigmo ilaa maa shay ayaa kor dhigma kaana ahaaday mubhama wlmubhamu mubhamku alaaatu anwaaci nuucyaala saddexa wey mubham hadii lagu yidhaahdo waa saddex nuuc saddex nuuc wey axaduhaa alaaadii midkeed asmaa ljihaad wey asmaa ljihaad asitu ha isku dhihin oo asmaada ha ka sifayn asmaada ma ahan lix iyagu ee waa ka badan yihiin ee jihaadda lixa jihaadi asiti ee lixda hadi lixda jiho lixda oo soomaalidu afar jiha miya yidhahdeen ya afarta bir qabla mi afarta jiho afar jiho waa lix jiho kor iyo hoosaysan ku darin oo qofka markuu inuu sawir yahay tilmaamayn afarta jiha ma kala yaqaana yidhahdo hmm. waa macnaha qofka laxda ah oo aan wax u garanayo la erag markay tilmaamaayeen soo weji afarta jiha xataa ma kala yaqaana qoraal meesha ka soo mesh ka dhada adii kala sheeg ma yaqaan qofkaas mukalaf maan salaadiya lagama soo marka laba ka tageen waa lix jihooyinku axaduhaa alaaadii midkeeda asmaal jihaati waa jihooyinka magacyaalkooda asmaada hadhiina waxaa tiraa jihaadta jihaada dhe ila labada wax laga sifay karaa mudaafka mudaafileyga mudaafileyga maanta a caynoobay ma banaana maanta mudaafka mudaafka maanta ma banaana waxaa tiraa jihooyinka asite oo lixda ah wahiya asmaada hore u celi markaan wahiya asmaadu dhe wahiya asmaada leeda ma banaana ta wahiya lixdi al li maha wax soo socdaa ka badan wahiya asmaada iska dhe wahiya asmaadu fawqu kor weeye wa taxtu hoos weeye wal aclaa kor weeye wal asfalu hoos weeye walyamiinu midig weeye walshimaalu bidix weeye wadaatul-yamiini midig mid u saaxiiba weeye wadaatul-shimaal bidix mid u saaxiiba weeye walwaraau gadaal weeye walamaamu hore weye toban u sheega soo ma jeedo wahiya lix haddaad tiraa gawran ee toban aad tiri wahiya lixdii waa toban ha lagu leeya wax dhici karaba maaha lixa toban marka marka hore waxaa tirahda asmaada jihaada tusta qaala allahu ilah wuxuu yihi tacaala ilah waa sarreeyahay wa fawqa kulli dii cilmin mid cilmi u saaxiib ah dhammaantiis korkiisa waxaa ku sugan caliimun mid cilmi badan oo asaga ka cilmi badan xataa yantahi alcilmu ilaa rabbi ilaa cilmigu halkaas rabbi ku dhammaado mid kastoo cilmi badan ku ka cilmi badana un la hela ilaa cilmigaas uu ku intihoodo allah mar hadduu alle la gaaro cid ka cilmi badan iyo cilmi la cilmi eg midna ma jirto haasaga mid ka cilmi badana xataa yantahiya alcilmu ila rabbi wa fawqa kulli dii cilmin cilmi miduu saaxiiba dhammaantiis korkiisa waxaa ku sugnaaday caliimun mid ka cilmi badan maxalushaahidka waxa wey fawqadaas wey fawqa adaf makaanima lagu nasbiyey fawqa maxaa yal ibhaam wey fawqada see ibhaam ugu jira fawqa waaba kore mubham waa la waxaan la oqoon mubham waxaa la dhaha nacam ibhaamaa ku jira ka bilow madaxaaga tintiisa ilaa halkay ku dhamaada meel ku inti un kaa korayda meel ku dhamaada lama yahay waa kor wax walba taas tiraata carshiga carshiga laga sii koreeya marka ibhaamaa ku jira xagga nihaayadiisa ibhaam ku jira meesha ibtidaa'iga waa la yaqaan laakiin nihaayadiisaan la garanay nihaayadiisaan la garanay qad jacala wuxuu yeelay rabbuki maryamaay rabbigaa taxtaki hoostaada sariyan kanaal biyaho soconay kanaal webi yar waa kanaal biyaho sida webigii kale u soconay qad jacala rabbuki rabbigaa wuxuu yeelay taxtaki maryama hoostaada sariyan ay qariiban minka a jeeda qariiban minka meel kuu dhow maahan hoos meeshan hoostaada biyahan ka dhaanso hadda fiiri taaxta darfumakaanimaa lagu nasbiyey jacligaasaa dhex dhacay waana mubham sababtoo ah hadda hoostaada hadii la yidhahdo adiga cagtaada wixii ka hooseeya ka bilow laakiin halkee ku dhamaana ilaa maa laa naclab meelaan aan ogeyn hoos iskaga wad toddobada arlo ah. meelay ku dhamaay ma taqaanid waa mubham ad leeda waa mubham wa rakbu safarkii asfala makaan hooseyn badan kuwa ku suganay ahaadeen minkum idinka idinka hooseyn badan wa rakbu asfala ah, wa waxay ku sugnaadeen asfala asfaladaas adaaf makaanima lagu wa taraa shamsa qoraxdii waad arkee idaa waqtigiiyaad arkee dalacaad ay soo dhalaneen tasaawaruu xaal ay ka leexanayso can kahfihim asxaabulkahfi godkooda daata alyamiini midigta xaggeeda uga leexaneen hadda fiiri daata waa la nasbiyey daata daat alyamiin waa mubham sababto a ah, gacantaada midigtaa ka bilow ilaa meesha uun ilaahay og yahay isaga oon aadna ogeyn xagga usii midig kaa meelay ku dhamaatay lama yaqan adiga ma dhigi karta melmey ku eg ah. ma dhigi waa mubham marka waa la yaqaan la nihaayadiyaa laga jaahiliy waa mubham marka waidaa qarabad qoraxdii markay dhacaydana waad arkeen taqriduhum xaal ay ka goynayso daata shimaali bidixda dhanka u saaxiibka dhanka bidixay ka mareen ilaa qoraxdu shaygay dul marto waa bololay ka dhigtaa si aysan u bololin iyaguna saddex boqol iyo sagaal sana intay ku jireen ay kasoo toosa ayagoo saaka inay sexdeen loo malayna ay soo toosa qoraxan arag marka ee qoraxdu shayga dulmashta waa baloolida ilahay wuxu uga leexayaysan baloolin oo dhibin ah, qoraxdan marka daat alyamiinu daat ashimaalidaasaa laga raba wa kaana waraahum hortooda waraa maanta waa bimacnaa amaama wa kaana waraa'ahum hortooda waxaa ku sugnaaday melikun boqor ya'khudu qaadanaa kulla safiinatin saarixatin wey waxa uu uga baxshay halka alwaax wuxuu qaadana safinada saalixada ee hadduu mid walba qaadaayo alwaax la baxshay wax ma tarin ayagoo alwaax ka baxan sayuu qaadala ee alwaaxa waxaa looga baxshay saalixadu qaada haddii alwaax ka maqan yahay qaada uma ah. sifada waa la iska xadfay haddii la fahmi karo ta mawsuufka la sheego hmm. wa kaana waraa'ahum hortooda waxaa ku sugnaaday melikun waraa'daas wey melikuntaasna waa kaanada ismkeediiyo muahar wa qawli aniga qowlkayga wa cagsihinna alaaada cagsigood aan ku qowlay ashartu waxaan kula ishaaray bihi qowlka ila alwaraa'i wataxti washimaali saddexdaasaan ku ishaaray saddexdaasaan ku ishaaray markaan inta saddex sheegay aan ku idhi wa cagsihina alaaada cagsigood wa qawli aniga qowlkayga wa naxwuhunna iyo wixii lamid ah aan ku qowlay ashartu waxaan ku ishaaray bihi qowlka ilaa ana aljihaati jihooyinka wain kaanad walow kaanad jihooyinku haba ahaato sittan lix laakiin ma alfaadaha alfaadeedu kahiiratun mid fara badan wey oo ma ahan lix alfaada tusayda wayalxaqu waxaa haleelaa biasmaai ljihaati jihaadda asmaadeeda waxaa haleelaa ma ism ayaa haleelaa ashbaha shabahay ha asmaa ljihaad fi shidat idhaami halkuu ka shabahay wanaxwuhunadi weye wanaxwuhunadi wey meesha ka shabahay inuu kuu sheega wayalxaqu waxaa haleela biasmaai ljihaati asmaauljihaad waxaa haleela oo lamid ah maa isim ashbaha shabahay huwa isimku haa asmaauljihaad halkee ka shabahay fii shidati libhaami qarinta darnaanshadeeda iyo wal walixtiyaaji baahida darnaanshadeeda ilaa maa shay uu baahan yahay yubayinu caddeeya macnaha macnaheeda caddeeya wax alla wixii sidaasoo kale ibhaam ku jiro oo u baahan in la caddeeyo kaas kaas ayaa haleelaa wadalika mithaalkii ka cinda oo kale wey cinda hadii la yihahdo dhanku kaa zaydun cindi ati ma horuu kaa jooga ma gadaalu kaa jooga ma midigaa ma bidixa ma kortaada saliid oo saddex dabaqaa jir tan hoosetaas anta kan kor jooga cindi a leeda weyne zaydun kaasa leeda cindi hadduu daba hore adugu saliibta saaranta daba hoose hurdaayana cindi aad leeda hadduu hortaada joogana cindi ibhaamaa ku jira sooma ibhaamaa ku jira wadalika mihaalkii ka cinda oo kale wey iyo walada ladana waaba lamid hadda cindi agta wey athani nuuca labeeyo asmaaulifhaamka oo asmaada mubhamkaa kamid e ah. athani ka labe kii koobaad aani nooca labeeya asmaau maqaadiirilmisaaxaati taakinyaalka waxyaalaha lagu qadaro asmaadooda wey athani kan labeeya asmaau maqaadiirilmisaaxaati taakinyaalka misaaxadu waa shayga wax lagu taakiyo taaka saar ama dhudhun saar ama mitir saar ama yaardi saar ama waar saar adugu saad u taqaano waa waxaas dhirirka shayga lagu ogaado alaa misaaxaad tilaabi haddaad rabto atani ka labayaa asmaau maqaadiir lmisaaxaati taakinyaalka kuwa lagu qadaro asmaadooda wey waxyaalaha lagu qadaro marka la rabaa shay dhirirkiisa in la ogaado wadalika mithaalkii kalfarsaqi waa farsaqii oo kale arisof hmm, saddex mayl iyo walmiili milkii oo kaleeto walbariidi eh, gelin socod oo kale maalin gelinkeed intii loo socdo rati raran u socdo ah, maalin gelinkeed maalintu waa laba gelin soo ma gelinka hore gelinka dambe gelinka hore waxaa looga jeeda marka waagu baryo ilaa duhurki gelinka dambena waa marka casir un la gaaro ilaa qoraxdu ka dhacayda hmm. marka beriidka oo inta gelin loo soco marka fiiri hadda farsaq aa lagu yidhi farsaqaas asmaa waa waxyaalaha wax lagu qadaro miilku waa waxyaalaha wax lagu qadaro beriidku waa waxyaalaha wax lagu qadaro kulligood asmaa u makaanima lagu nasbi kara maxaa waa mubham saynugood u yihi waa la yaqaane farsiqi waaba saddex maylaan leenahay maylkiina waa afar kun oo waxaan leenahay oo dhudhune saxaan loo aqoon waxaa lagu leeyahy halkaad ka bilaabi dii lagu hal farsaqa shaygaas jira ma koofuru loo bilaabi mase waxaa loo bilaabi bari mase waqooyi arkeeba loo bilaabi ibhaamaa ku jira tafsiiru raba wax caddeeyo u baahayn maylkiina waa sidaas oo kale beriidkiina waa saas oo kale hal beriid intii loo socdo ku jira halw kaas haye ma dhaqaaqi karta marka waa inaad tira dhankeyga xiga haddaa dhankeyga xiga xaa leed haduusan hadduusan ibhaam ku jirin ibhaamaa ku jira ah, markaasa leedaa dhankee ah, ibhaamaa ku jira wax caddeeyuu rabaa athali midkaa saddexeeyo asmaada bubaabkan ka mid a ah. maa is weeye kaana ahaaday masuuqan ku la dhalaaliyey min masdari caamilihi caamilkiisa masderkiisa laga dhalaaliyey oo caamilkiisa iyo darf makaankan waa isku masderba wadalika mihaalkii ka qawlika inaad tidhaahoo kale wey jalastu waxaan fadhiistay majlisa zaydin zayd makaano fariisashadiisa majlis makaano fariisi majlis waqti fariisi aa la ah, iksir waxaad tidhahdaa waftax wa siwaahu sir aha majlis a masderka laleeyahy inta labada kalena majlis aha jalastu waxaan fariistay majlisa zaydin zayd makaano fariisigiisa hadda majlis halkaa laga soo ishtiqaaqday juluus haye jalasadana halkaa laga soo ishtiqaaqday juluus marka aamilka oo jalasu ah iyo darfu makaankan oo majlis ah a ah isku masder ah oo majliskan waxaa laga soo ishtiqaaqday aamilka jalasa waxa weeyaan masderkiisa falmajlisu majlis mushtaqun waxaa laga soo qaatay min aljuluusi alladii juluuska huwa masderun masder ah masderku licaamilu usugnaaday caamilkiisa oo jalase ah masderkiisaa laga soo qaatay wa huwa aamilka oo majlis nasbiyeyna jalas marka jalastu iyo majlis isku meela laga soo qaato juluusa laga keeno qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi wa annaa annaga kunaa waxaan ahaanay ay yidhahdeen jinkii naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeeda maqaacida makaanu fadhiisiyaal maqaacidaasoo lisamci dhegaysi u sugnaatay meele aan wax ka dhegaysanno malaa'igta warkooda aan ka dhegaysanno laakiin dambaabur iyo gantaalo iyo shihaabana lala soo dacayiran kaasaan soo cararnay maqaacida marka halkee laga soo waa jamcu maqcadin maqcad halkaa laga soo qaatay qucuud caamilka marka maqaacida waa maqcudu asna halkaa laga soo qaatay quud marka isku masder wey walow qulta haddaad tidhaahdo dahabtu waa tegey majlisa zaydin ir waa iskhilaafeene hadda majlis halkaa laga soo qaatay juluus dahabana dihaaba laga soo qaatay waxaa lagu leeyay o oh, amase waxaad tidhi jalastu waan fariistay madhaba amrin amar makaanu fariiska madhab atan iska leeda darfu makaanka madhab darfu zamaanka madhab masderka madhab fatxa wey waxa dhan jalastu waan fariistay madhaba camrin camar makaanu fariisigiisa haddaad tidhaahdo lam yasixa nasbiig kuwa ansixi ma ma asbaxa ma asbaxayo maxaa yeelay darfu makaanka oo majlis ah iyo caamilkiisa dahaba ah aan isku masder ahayn isku meel laga soo qaadan darfu makaanka oo ah madhab iyo caamilkiisoo jalase ah aan isku master laga soo qaadan muxuu ansixi waaya nasbihii liikhtilaafi masderi ismilmakaan ismulmakaanka masderkiisa iyo wa masderi caamilihi caamilkiisa masderkiisa iskhilaafka ay iskhilaafeen labadoodiiya iskhilaafeen markaasoo kaleeto waxaa waajiba inaad ku jirto xaraf oo fii faa'ideynaya sida fii darfiyo xaraf faa'ideynaya sida fii iyo ba labadaas inaad ku jirtaa waajib kuwa sida maxamed muxidiin cabdilxamiid kuu baraarujina wallahu subxaana wa taala aclam sal allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed